alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabun fi liqtisaadi fi lcibaada waxaynu joognay xadiidka boqol iyo toddobiyo konton wa can abi ribciyin xandalata bna rabiici alusaydiyi alkaatibi axadi kutaabi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qaal imaam muslim wuxuu ka soo wariyey xandalata bna rabiic qaala laqiyanii abu bakrin radia allahu canh waxaa ila kulmay buu yidhi xandala odhanaya abuu bakar baa ila kulmay oo fa qaala wuxuu idhi kayfa anta yaa xandala sidaad ku sugan tahay xandalow yacni xaalkaagu waa sidee qultu waxaan ku idhi naafaqa xandala xandala waa munaafiquubi yani nooc munaafiqnima ayuu ku kacay qaala wuxuu uhi subxaana allah allah baa xumaan ka nasahan wuxuu odhanaya litacajub buu odhanaya marka waqti tacajub in la tasbiixsan karo ama dikri lala iman karo allah la xusaayo ayaa laga qaadanaya xadiiskan iyo axaadiis kalaba saynu horeba usoo sheegnay ma taquulu aya shayin taquulu maxaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa waa maxay u fiirso qultu waxaan ku idhi nakuunu cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxaan ku sugnaanaa rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam agtiisa yudakirunaa xaaluuna xasuusinaya biljannati jannadiiyo wannaari naarta kaannaa ra'ya cayn ay kaannaa naraahumaa ra'ya alcayn waxaadna mooddaa inaannu markaa arkaynaba jannadiyo naarta markuu jannadiyo naarta nooga warramo yaa inaan jannadiyo naartiiba arkaynaad moodaa ra'ya alcayn aragtida isha inaannu ku hayno jannadiyo naartii ayaabaadna moodaa buu yihi marka uuna warramaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka naraahumaa baa la qadaraya kaannaa ra'ya cayn ay kaannaa naraahumaa ra'ya cayn waxaadna mooddaa inaannu markaa jannadii iyo naartii inaannu arkayno ra'ya caynin aragtida isha inaannu arkayno ayaadna mooddaa marka uu noo warramayo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo jannadiiyo naarta nooga warramaayo fa idaa kharajna min cindi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam markaannu ka baxno rasuulka sala allahu aleyh wasalam agtiisa caafasna alaswaaja waalawlaada waaldaycaat caafasnaa waxaanu ku mashquullaa la ciyaarnaa alaswaaja dumarka iyo waalawlaada ubadka iyo wadaycaad waxyaalaha markaa adduunyada ah ee aanu ku noolaanayno shaqaysadka laga shaqaysanayo addaycaat waxaa loo jeedaa almacaayish waxa lagu noolaanayo marka waxaa laga tilmaamaya xoolihii weeyi nasiinaa kaiiran wax fara badan baanu ilownaa wax fara badan ayaanu ilownaa marka wuxuu u jeedaa maadaama markaannu nebiga la joogno calayhi salaatu wasalaam xaaladayada waxa ka muuqda iyo markaannu ka tagnaa ay iskhilaaftay munaafiqa maxaa lagu yaqaanay daahirkiisa iyo baatinkiisa iskhilaafsanaa dee halkaa waxaanu shabbahaynaa munaafiqnimadii baynu shabbahaynaa munaafiqnimadii baanu shabah ku leenahay nebiga markaannu la joognana waa khushuucaynaa waa ooyaynaa jannadiiyo naartii sidii waxaynoo inoo muuqdaanoo kalaanu noqonaynaa cibaadaannu markaa xaaladdaa u go'aynaa markan dambana waxa weeye adduunyadii ayaannu qaabilaynaa maxaa xoola ah maxaa ubada maxaa dumar ah ashyaadaasaan ku mashquulaynaa aakhiradii khafla nagaga dhacaysa marka labadadii xaaladood baa kala duwan markaanu nebiga la joognay markaanu ka maqannahay saasuu nifaaqa uka baqay qaala abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakar wuxuu yidhi fawallaahi allah baan ku dhaartaye innaa annagu lanalqa mila haada waaba la kulannaa annaguna saasoo kale hadday taasi munaafiqnimo tahay annaguba sidaasoo kale waa la kulannaa fantalaqtu ana wa abubakrin xataa dakhalna calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam abubakar waa soo raacay si siduu su'aasha ula xoojiyo ama nebigu wuxuu ugu jawaabo si uu ogaado fantalaqtu waan tegey buu odhanayaa xambala ana anigiiyo wa abubakrin abubakar ayaa tagnay waana waa tegey abuubakarna waa tegey yacni waa israacnay xataa dakhalnaa ilaaan u soo gallay calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam aan usoo soo gallay faqultu waxaan idhi naafaqa xandalatu yaa rasuula allah xandala odhanaya xandala waa munaafaqoobay rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi rasuulkii ilaahay wamaa daaka yacni maxay taasi tahay sababtay ku dhacday maxay tahay yacni shaygaa munaafiqnimada aad isugu malaysay waa maxay bal sababta sheeg qultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow nakuunu cindaka agtaadaannu ku sugnaannaa tudakirunaa xaaladna xasuusinayso binnaari naartiyo waljannati jannada kaannaa ra'ya cayn ay kaannaa naraahumaa ra'ya cayn waxaadna mooddaa sidaad noo xasuusinayso jannadiiyo naarta jannadiiyo naartuba inay noo yihiin midaannu arkayno aragtida isha aanu ku hayno kale ayaanu noqonaa wa tashbiih yani xaalkayagu sidii wax arkayuu shabbahaa waa aragtida indhaha ku arkay ila ru'yatu qalbin marka kaleba waa hayaanoo marka way yaqiinsan yihiinoo qalbiga waa ka ogyihiine faida kharajnaa min cindik faidaa kharajnaa markaannu baxno min cindika adiga agtaada aanu ka baxno caafasna alaswaaja waalawlaada waaldaycaat caafasnaa waxaanu la ciyaarnaa oo ku mashquulnaa alaswaaja dumarka waalawlaada iyo ubadka waaldaycaat iyo xoolaha nasiinaa kaiiran wax fara badan baanu ilownaa oo dikrigii iyo taacadii ah fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantoo allah ah baan ku dhaartaye in low taduumuuna calaa maa takuunuuna cindii wa fi dikri la saafaxatkum almalaa'ikatu calaa furushikum in low taduumuuna ay innahu shaaniye low taduumuuna haddaa ku daa'imi oo joogtayn lahaydeen calaa maa takuunuuna cindii xaaladda aa ku sugan tihiin markaa agtayda ku sugan tihiin xaaladdaa haddaa ku sugnaan lahaydeen lahaydeenoo daa'imi oo joogtayn lahaydeen wa fii dikri iyo xuska allah xusaysaan haddaa markaa joogtayn lahaydeen oo aydan kala goyn lahayn la saafaxadkum waxaa idin gacan qaadi lahaa almalaa'ikatu malaa'igta idin gacan qaadi lahayd calaa furushikum firaashyadiinna korkooda idinkoo ku sugan bay idin gacan qaadi lahaadeen oo idin salaami lahaayeen wa fii turuqikum waddooyinkiinnana waa idinku salaami lahaayeen oo waa idinku gacan qaadi lahaayeen walaakin yaa xandalatu saacatan wa saaca ha yeeshee xandalow saacatan wa saacatan ay icmal saacatan saacad markaa camal fal yacni liadaa'i alcubuudiya cibaadada gudashadaad gudanayso wa saacatan saacadna camal fal waxaad u camalfashaa lixawaa'ijika dunyawiya danahaaga adduunyo u camalfal halka laga yidhahdo saaca bisaaca loo yidhahdo saaca bisaaca haddii loo dabdiyo rafcadana waxay noqonaysaa yacni marka amru saacatun wa saaca alaaa maraat saddex goor baa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas yidhi rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey qowluhu ribciyin ribciyin uu yidhi waa cala alxikaayi ku soo naqliye bikasri raa'i wuxuu ku sugan yahay ra'da hoos dhiggeeduu ku sugan yahay ribciyin walusayidiyi bidami alhamzati wa fatxi siini wa bacdaha yaaun maksuuratun mushaddada al alusayidiyna waxay tahay dabdigeedu bidami lhamzati hamsada godaalkeeda uu ku sugan yahay iyo wa fatxi siini siinka kordhigiisa wa bacdaha siinka waxa ka dambeeyo dabadiisa ahaaday yaaun ya ya'daasoo maksuuratun hoos dhigan oo mushadadatun la shaday alusayidiy yacni waa qabiilka ama jilibka u abtirsadaa usayid la jiray sidaasaa alusayidiyi loogu nisbeeyey usayid baa loo nisbaynaya usayidna waa tashiiru asiid asiid baa usayid dee lagu tashiirinaya waa fucayil wa qowluhu caafasnaa caafasnaa hadalkuu yidhina huwa bilcayni wuxuu ku sugan yahay cayn buu ku sugan yahay iyo wasiini siin ayuu ku sugan yahay almuhmalatayni labada midnaba dhibca aynay lahayn yacnii in markaa hayn ama shiin la moodo ayuu ka ixtiraasayaa ma dabdun bilxuruufi baa la yidhaahdaa ay caalajnaa yacni waa xaawilnaa waa isku daynaa waa laacabnaa waa la ciyaarnaa ayay la macno tahay waaldaycaatu addaycaatna almacaayish waa waxyaalaha lagu noolaado yacni waa xoolihii markaa weeyaan ayaa loo isticmaalaa almacaayishna waa bilyaa'i in almacaa'ish la yidhaahdaa waxay noqonaysaa markaa noqonaysa almacaa'ish in la yidhaahdaa waxay noqonaysaa khalad waayo mafaacila ya'da ama wowga ku sugan bacda alalifi goorta loo beddeli karaa hamse waxay tahay waa markaynay asal ahayn ay zaa'id tahay laakiin hadday asal tahay inaan la beddelin baa qaacidadu keensanays inaan la bedelin bay keensanays marka caysh bay ahaydoo ya'dani asal bay ahaydoo sulaasigii bay xataa ku sugnayd mar hadday caynkaa tahay macaayish lama odhan karo naqli carbeed oo khilaafayna markaa ma jiro qiyaaskuna keensan maayo ya erayga masaa'ib isaga gaarnimadiisa naqliga carabiga khilaafay oo ku yimi hamsada iyadoo wowgu asal ahaa almasaawib asalku ahaa in la yidhahdo ila yasuub bay ahayd ya hatay culammadu qaarkood ay yidhaahdeen erayga masaa'ib xaggiisa culammada sarfiyiinta waxaa ka hadheelay masaa'ib masaa'ib baa masaa'ibi kaga dhacda qaacidadeedii buu ka dhooqeeyey oo iyadoo asal ah ayaa haddana ibdaal lagu sameeyo hamse loo bedelay aan masaawib la odhan taasi waa mustasna min alqaacida yuxfad walaa yuqaas ee almashaayikh iyo almakaayid iyo almacaayib iyo almacaayish inta mid walba yacni waa asal sidaas aawadeed in hamse loo bedelaa jaa'is ma aha oo mashaa'ikh lama odhan karo makaa'id lama odhan karo macaa'ib lama odhan karo macaa'ish lama odhan karo wakhtiyada qaarkood waxaan ka maqlay eh, yani marka xufaadda qaarkood oo marka ahrinaaya eh, suuratu acraaf awalkeeda macaaisha ahrinaya waana laxni markaysa marka yani aan ficnayn hmm, laxni weyn weeye eh, xadiiskani wuxuu ku saabsan yahay saxaabadu inay wakhtiyada qaarkood ka baqi jireen munaafiqnimo ka baqi jireen ibnu abi mulayka waa kii yidhi adraktu alaaiina min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh wasalam kulluhum yakhaafu annifaaqa cala nafsi maa minhum axadun yaquulu inahu cala iimaani jibriila wa mikaa'iila bukhaari baa mucallaq ahaan ugu soo aroorinayaa saxiixiisa ibn abi mulayka waxau idhi taabicigaasi waxaa soo gaadhay soddon saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka mida oo mid waliba naftiisa uga baqaayo munaafiqnimo uga baqaayo kamana mid ahayn saxaabadaas mid yidhaahdaa iimaankii jibriil iyo miikaa'il oo kale baan ku sugnahay kama mid ahayn wuxuu radinayaa qolyaha markaa yacni dee quruurka noocaasi ku dhacay oo islee waxaweye iimaankii jibriil iyo iimaankii miikaa'il oo kalea ku sugantihi munaafiqnimadiina marka waxa weye way ka baqayeen ismanay qabin inay iimaankii jibriil iyo iimaankii miikaa'iloo kale ku sugan yihiin sidaa ismay qabin naftooda munaafaqnimay uga baqayiin xasanulbisri waxau yidhi man lam yakhaf innifaaqa fa huwa munaafiq ya yacnii kaan markaa munaafaqnimada ka baqini isagaba munaafiqa oo wuxuu u jeedaa nooc nifaaqoo camaliya ku sugan ila muuminiinta waxaa lagu ammaanay inay baqayaan mogta waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila sifaadka dadka muminiinta waa wanwanaagsan maxaa lagu sifeeyey ya waa kuwa bixinaya waxay bixinayaan oo khayraada ay bixinayaan iyagoo qalbiyadoodu baqayo markaa baqdinta waa lagu sifeeyey mu'miniintu inay baqayaan marka dhagarta ilaahay kama aamin noqdaan munaafiqnimadana waa ka baqayaan waatuu cumar bnu khataab waagii dambe ku odhan jiray xudayfat bnulyamaan xudayfow rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam munaafiqiintu kuu sheegay may ugu daraan hadda wuxuu haystaa cumar shahaado min alrasuul sala allahu aleyh wasalam shahaadadaasoo iimaankiisa ka markhaati kacaysa oo isagoo arlada korkeeda soconaya jannada loogu bushaariyey casharatun fi ljanna abubakrin bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna haddana maca daalik munaafiqnimadii buu ka baqayaa ya munaafiqnimadii ayuu ka baqaya munaafiqnimada ay ka baqayaan saxaabadu ma ahayn nifaaqii weynaaye ictiqaadigaha ma ahayn waayo waa garanayeen in marka waxa weye nifaaqa weyne ictiqaadiga aanu ku sugnayn oo nifaaqu kufrin inay ku jirin way garanayeen laakiin waxay ka baqayaan nifaaqu camal oo munaafiqnimadii waxa weye nifaaq camaliya iyo nifaaq ictiqaadiya u qaybsantaa nifaaqa camaligaay ka baqayaan inay xaggii acmaasha inay marka waxa weeye la yimaadaan nifaaqun duuna nifaaq munaafiqnimo ka sokaysa tii weynayd ka sokaysa inay la yimaadaan taasay ka baqayaan xasanulbisri waa kii yidhi annifaaqu nifaaqaan nifaaqu takdiib iyo nifaaqu camal nifaaqu waa laba nifaaq waa nifaaq beenin ah yacni gaalnimo ah waa nifaaqu camal iyo nifaaq camal ah oo xagga acmaasha yacni ruuxa daahirkiisa iyo baatinkiisu iskhilaafay isagaan xagga ictiqaadka inay iskhilaafeen waatay culammada ahlu sunna ka cabiraan nifaaqun duuna nifaaq imaam albukhaari saxiixiisa waa kii baabaystay baabun nifaaqun duuna nifaaq imaam albukhaari waa min a'immati ahli sunna a'immada ahlu sunna uu ka mid yahay kitaabkiisa saxiixa ana tarajamaadka uu markaa baabaysanaayo wuxuu ku caddaynayaa ictiqaadkii ahlu sunna waljamaca waxaanu ku radinayaa ahlu dalaalku ku radinaya wuxuu kaloo ku caddaynaya fiqigii iyo axkaamta ya waa talayaa fiqhu albukhaari fii taraajimih fiqiga bukhaari wuxuu ku sugan yahay fii taraajimih iyaaka an tadumma aljiim iska jir jiimka inaad goddo oo fii taraajumihi aad tidhaahdo ta noocaasi waa arrin khalad ah aan sax ahayn ya taraajum haddaad tidhaahdo waxay noqonaysaa masder taraajamuu taraajuman way isshiideen taraajuman isshiid bay isshiideen taraajum waa masder marka ya marka fiqiga bukhaari shiid kuma sugnayn yani dhagxan laysku shiida iyo wax la mida laakiin taraajim marka la yidhahdo waa jamcu tarjama marka jiimka hoos dhigan yahay waxay noqonaysaa tarjamo eh, jamaceed bay noqonaysaa fii taraajimihi baababkiisa uu tarjamaysanaya baabaysanaayo ayay ku sugantaa laga tilmaamaya marka xandala eh, muraaqabada uu ku sugnaa naftiisa ilaalinaayey munaafiqnimada uga baqaayey ku dadaalayay khayraadka ayaa laga qaadanaya markuu is yidhi waxoogaa daahirkaaga iyo baatinkaaga malaa wasiiro khilaafay oo camalkii xaggiisii dee waxa weeye shabah baad marka ku yara yeelatay eh, nifaaqii yani munaafiqiintii waaba ka yidhi naafaqa xandala ya naafaqa xandala markii waxa weeye eh, sababta uu weydiiyey abubakarna wuxuu u sheegay yacni marka xaaladdan ku saabsan markuu nebiga la joogay iyo markuu guriga joogo inaanu iska xaal ahayn mar waa khushuucsan yahay waa ooyayaa yacni marka janniya naarun baa hor yaalla ya marna waxa weeye dee waxa weeye dumarkii carruurtii buu la qoslayaa xoolihii buu ku mashquulayaa xaaladdu xaaladdiiba maaha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ishkaalkaa ay u sheegeen oo xandala u sheegay abuubakarna uu dhegaysanayoo la socdo wuxuu markaa u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay tahay tani midaan munaafiqnimo keensanayn waa nifaaq ahayn ya yacni waxa weeye wax dembiya arrinkaa kuma jiro yacni xaaladda aadamiga ayaa markaa waxay keensanaysaa marba in dee wax lagu mashquulo oo marna cibaadadii la gudanayo marna waxa weeye xuquuqdii ehelka iyo ubadka iyo yacni marka waxa weye kasabkii xalaasha ah iyo ashyaada in la qaabilayo ashyaada in la qaabilayo laakiin haddaad ku wada sugnaan lahaydeen mar walba markaa ila joogtaan sidaa tihiin ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni malaa'igtaa idin salaami lahayd idinkoo firaashyadiinna jiifa idinkoo dariiqyada maraya oo idinka canqaadi lahayd laakiin waxa weeye xaaladdu waxay noqonaysaa marba yacni marna inaad cibaadadii ku mashquushaan marna hawlihiinnii kale adduunyo yacnii xuquuqdii markaa ehelkiinna inaad markaa gudataan wahaakada taas waxaa laga qaadanaya waa aliqhtisaad fi lcibaada cibaadadii oo la dhexdhexaysanayo oo qofku inuu yidhahdo xaal walba saasaan isugu bixinayaa de waxa weeye markaa dabeecaddii bini aadamka ma waafaqayso ta kale xuquuqdii kale inuu lumiyaa ka imanays ila jidhkii xaq buu ku leeyahay xaq buu ku leeyihiin saynu horeba ku soo aragnay wa ina liwaladika calayka xaqan ehelkii xaq buu ku leeyahay markaa saas aawadeed yacni mid kastoo xaq leba sidii salmaan hore u yidhi fa acti kulla dii xaqin xaqa mid kastoo xaqle xaqiisa sii ya haddii waxa weeye kuwan xuquuqda la siinayo laftooda yacni markaa looga jeedo niyo wanaagsanna waxay noqonaysaa ajar in laga helaayo ajar in laga helayo ya taasay noqonaysa xadiidka boqoliyo siddeed iyo konton wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal bayna annabiyu sala allahu aleyh wasalam wakhti oo nebigu calayhi salaatu wasalaam yakhtubu uu khudbadaynayo idaa huwa birajulin qaa'imin idaa huwa waaba isagii uu ku kadiyey birajulinin qaa'imin taagan fa sa'ala canhu waa weydiiyey yacni nin taagan baa nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam oo meel bacda taagan maan dhaqaaqayn fa sa'ala canhu wuu weydiiye wuxu uhi shaanigiisu waa maxay wuxuu bacad kala taagan yahay fa qaaluu waxay yidhaahdeen abuu israa'iil muxuu ahaa ninkaas fa qaaluu waxay yidhahdeen abuu israa'iil waa abuu israa'iil ninkii loodhan jiray weeyey nadara wuxuu ku nadray an yaquuma fi shamsi mid waxa weeye waa shakhsi ahaantiisay sheegayaan marlabaadkana xaaladdiisay sheegayaan nadara wuxuu ku nadray abuu israa'iil an yaquuma inuu istaago fi shamsi qoraxda uu istaago ay fii yani markaa xari shams kulka qoraxda iyo bacadka inuu istaago ayuu ku nadre walaa yaqcuda aanu fadhiisan walaa yastadilla aanu hadhsan walaa yatakallama aanu hadlin oo dad la hadlin dikri mooye aanu dad la hadlin wayasuuma uuna soomanaado wayasuuma waxay ku cadfan tahay yani markaa ficilkao dhan eh, ayay ku cadfan oo waxay noqonaysaa an yaquuma in lagu cadfayo saasay noqonaysaa wa yasuuma ay wa an yasuumayo inuu soomo ayuu ku nadray fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi murhu falyatakalam muruuhu miyuu idiin qoraya mise murhu muruuhu ah, saan arki jiray saasaan filaynt aniga murhu buu ii qoray murhu amar ama muruuhu amra falyatakalam ha hadlo dadka ha la hadlo oo waxaan dembi ahayn ha ku hadlo walyastadilla ha harsado walyaqcud ha fadhiisto walyutima sawmahu sownkiisana ha dhammaystiro rawaahu lbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey xadiidkani wuxuu ku tusinayaa nadarkii ayuu ku tusinayaa nadarka hadduu ruuxu shay taaca a ku nadro taacadaa waa in la fuliyay noqonaysa man nadara an yuiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa waxauu yidhi ku kastoo ku nadra inuu allah ateecaa ha ateeco ku kastoo ku nadraa inuu allaha caasiyaa yaanu caasiyin allah marka shayga taacada marka lagu nadro waa in la oofiyaa muuminiintana waxaa lagu ammaanay in nadarka ay oofinayaan yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiira shay aan cibaado ahayn hadduu ruuxu ku nadro xaalka noocaas ah nadarkaa oofin maayo masalan oo kale xadiidkan maxaa ku sugan inuu bacadka taagnaaduu ku nadreen inuu bacadka ku sugnaado oo taagnaado aanu fadhiisan oo aanu hadhsan oo aanu dadka la hadlin ruuxu inuu ku tacabudo intaas isagaan ku khasbanayn dee cibaado noqon mayso yacni waxa weeye bacadka markuu eh, cibaadadu keensatay oo ruuxu ku khasban yahay wuxuu noqonayaa mid laga ajar siinaa ajruki calaa qadri nasabiki wa nafaqatik ajarkaagu wuxuu ku sugnaanayaa xadiiskii caaisha nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee asalkiisu ku sugnaa bukhaari ajarkaagu wuxuu ku sugnaanayaa kolba sida markaa dhibaatadaada iyo markaa waxa weeye nafaqadaada waxa kaa baxay iyo dhibaatadaada la kulantay cibaadada kula kulantay kolba qadarkay la eg tahayba ajarkaaguna noqonayaa oo hadday dhibta aad la kulantay ee cibaadada kula kulantay ay fara badan tahay ajarkaagu waa badanayaa kii kaa hawsha yaraa ee isla cibaadadaas sameeya adaa ka ajar badanaya laakiin markaas waa goorma waa marka dhibtaa qofku uu ku khasban yahay aanu dhibaatada sideeda u dooran ee dhibta hadduu sideeda u doortay oo uu isagu doonaayo dhibaatada markaysagoo naftiisa dhibo yaa oo isagoo harkii heli karaya uu bacad ka tago isagoo fadhiisan kara ayuu yidhi waan intaan soomanahay oo dhan waan taagnaanayaa maraan dee cibaado u fadhiistay mooyaane haddii kale taagnidaasaan ku sugnaanayaa mashaqadaa ta noocaas waxa laodhanaya waa arrin khalad ah cibaado maaha waa qalad baa laodhanaya marka nebigu wuxuu kala saaray calayhi salaatu wasalaam nadarka uu abu israa'iil ku nadray waxa cibaadada iyo waxaan cibaadada ahayn wixii cibaadada ahaa ee taaca ilaahay u ahaa wuxuu idhi oofi waa soonka dhammaystir waxaan cibaado ahayn oo ah bacadka inuu taagnaadaanu fadhiisan dadkana la hadlin hadalkii mubaaxa ahaa dee sharcigu wuxuu amray ma aha laa amra iijaabin walaa amra istixbaab sidaas aawadee nadarna ku laasimi maayo oo kaannahu shay aan cibaado ahayn cibaado laga yeelanaayo maqsuudan qasdan dee khalad bay noqonaysa xadiiskan mid la midaa jira nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi walaa shay waxay ku nadartay inay cagacaddaan ku soo xajido waa aynay kaba ilan wax kabaa gashan walaa tarkaba walaa tantacila rakuubna aynay fuulin safarkay xajka u safrayso ee ay lugayso tan iyo ay xajkii ka tegayso dee madiinaa nebiga uu joogaa calayhi salaatu wasalaam markuu su-aasha weydiinayo masaafada madiine iyo maka u dhaxaysaana afar boqoloo kilomitir waa ka badanta marka cagacaddaan inay ku soo xajido rakuubna aynay fuulin kabana aynay gashan saasay ku nadartay rakuubki iyadoo helaysa fuuli mayso waxay doonaysaa addimadeeda inay ku socoto si marka ajarkeeda ugu bato nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha lahaniyun can shaqaa'i ukhtik ilaahay qani buu ka yahay balanbalka ay walaashaa balanbalaysa dhibaatoonayso murhaa faltarkab waltantacil waltaxujja saxiixuu xadiiska ku sugan yahay marka rakuubna ha fuusho kabana ha gashato hana xajido marka shaygii taacad ahaa sideeda inay ula timaaddaan la amray shaygaan daat ahaanteeda lagu tacabudayn oo cibaada daateeda aanu ahayn walow haba ku nadartee inaynan samayn baa markaysaa loo tilmaamay laakiin ashyaadaasi hadday noqoto wax qofku ku khasban yahay oo aanu weji kala helaynin laa shaka in laga ajarsiin lahaa dhibaatadee masalan rakuub oo kale haddaynay helayn ama qofku aanu helayn oo dabeedna markaa lug uu ku soo xajiyo yacni inuu xajkii u lugeeyo dee waxa weeye dhibtaas waa wuxuu noqonayaa mid laga ajar siinaayo hadduu kaba waayo oo isagoo kaba haystuu kabihii iska daayey tacabudan ma ahee kabuu waayey cagacaddaantaa dani ku qabsatay dabeedna sidaasuu ku xajiyey markay caynkaa iyadaa tahay waxay noqonaysaa Eh, in laga ajar siinaayo xaaladda uu ku khasban yahay dhibaatadaas laakiin isagoo kaba haysta inuu yidhaha kabaa gashan maayo si marka waxa weeye sawaabkii ajarku iigu bataan waxay noqonaysaa arrin khalata ah aan sax ahayn ayay noqonaysaa markaa sidii shaygii taacada ahay shaygaan baa la kala saaray eh, waxay isweydiiyeen ahlucilmigu haddii waxa weeye marka shay marka aan taaco ahayn qofku ku nadro ama shay macsiya uu qofku ku nadro garannay macsida inaanu oofinayn laakiin kafaaragud ma la imanaya mise la iman maayo jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen wax kafaaraguda la iman maayo mar haddaana shaygu markaa aanu ahayn taaca aanu ahayn ee macsi noqonayo ila tacabudka ashyaadan daatada lagu tacabudayo iyadaan lagu khasbanayn waxay soo gelaysaa min qabiil ilbidac marka xaggaasay waxay ka noqonaysaa cisyaan saas aawadeed shaygii macsida ahaa inaan markaa lala imanayn mar haddii lagu nadro garanayo laakiin kafaaro ma kala imanaya mise kala iman maayo jamaahiiru ahlicilmi waxay dhahan maya kalama imanaayo waxaana u daliila xadiiska kale aynu sheegnay ee gabadhaa ku saabsanaa iyo xadiiskan abu israa'iil labada midna kafaare lama sheegin haddii kafaara waajib ahaan lahaydna nebigu waa sheegi lahaa lianna ta'khiira albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac saasaa jamaahiiru ahlicilmi ay yidhaahdeen wallahu aclam baabka shan iyo tobnaad baabun fi lmuxaafadati cala alacmaal wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta camallada wanwanaagsan la ilaalinaayo alacmaal baa la yidhi waxaana loo jeedaa alacmaal asaalixa camallada wanwanaagsan baa loo jeeda qaala allahu tacaala allah waxau yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wama nazla min alxaq miyaynay markaa goorteedii gaadhin liladiina aamanuu kuwii rumeeyey an takhshaca quluubuhum goortay qalbiyadoodu khushuucaysay miyaynay gaadhin lidikri illaahi allah xuskiisa ay u khushuucaysay qalbiyadoodu ah, wamaa nazala min alxaqi iyo soo degay oo xaq ahaaday iyo soo degay oo xaq ahaaday qur'aanka ay ukhushuucaysaay ku khushuucaysay walaa yakuunu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu walaa yakuunu aynay noqonna wakhtigaynay noqon lahaynna miyaynay gaadhin aynay noqonna kaladiina sidii kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablu iminka ka horo kitaabka la siiyo fataala uu dheeraaday calayhim korkooda alamadu muddadu ay ku dheeraatay oo faqasad ay qallasho adkaatay quluubuhum qalbiyadoodu yacnii dikrigii iyo khushuucdii ayay ka adkaatay qalbiyadooda qallalay ya kuwaasna xaalkooda aynay la mid noqon walaa yakuunu yacni waxa weeye maciyana waa loo fasiri karaa maca an laa yakuunuu inay noqon lala qabo kaaladiina uutuu lkitaaba min qabl inaad cadaf markaa quman ka dhigtana waa caadi aayaddani markay soo degtay saxaabadu waxay yidhaahdeen islaamkayagii iyo aayaddani markay soo degtay waxay eh, u dhexeeyey afar sana dhexeeyey afar sana udhexeeyey marka nowcan ma waxaa lagu canaananayaa khushuucdii baa lagu canaanaya oo dee marka ka gaabi lala yimaado ama taqsiir lala yimaado ama wax la mida dee waa la saxayaa marka waxaa loo tilmaamaya inay khushuucaan ayaa loo tilmaamaya qalbi qalaylkana iska jiraan ahlu kitaabkana ayna shabbihin waxaa qaybta dambe aayadda laga qaadanaya walaa yakuunu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamadu faqasat quluubuhum annahyu can itashabuh bilkufaar reebista la reebaayo in gaalada la shabaho oo laysu ekaysiiyo marka khushuucdu inay fiican tahayna waa laga qaadanaya khushuucdu wanaagsan tahay in lagu dadaalona ay tahay wa qaala tacaala allah waxau yidhi wa qafaynaa biciise bni maryam waxaannu raacsiinnay rasuullada la soo sheegay oo ka dabageynay ciise ina maryam ah wa aataynaahu waa siinay ciise alinjiila kitaabka injiileed baanu siinay waa kitaabkii lagu soo dejiyey ciise wa jacalnaa waxaannu ka yeelnay fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda ittabacuuhu ciise raacay ra'fatan dhimrin baanu ka yeellay iyo qalbi jilaac wa raxmatan iyo naxariis wa rahbaaniyatan waxaannu ka yeelloo kale yacni markaa cibaado jacayl ay cibaadada u go'aan oo buuraha iyo meelaha iska galaan ay marka waxawaye cibaadadii adduunyadii ka zaahidaan oo marka adduunyadii ayna shaqo ku darsan oo cibaado keliya ay u go'aan rahbaaniyadaasoo ibtadacuuha ay bidcaysteen iyagu bilowdeen inay adduunyadii faraha ka qaadaan oo cibaado u go'aan oo buuraha iyo meelaha intay galaan ama meelo cidla ay tagaan halka ay ku cibaadaystaan hariyo habeen ya yani waxa weeye tan noocaasa rahbaaniyada laga tilmaamaya rahbaaniyatan iyo rahbaaniyo asal ahaantu waa baqashada markaa daran weeye laakiin cibaadada ay aadka ugu go'een ee adduunyadii faraha ka qaadeen ee markaa buuraha iyo meelaha galeen ayaa marka ay noqotay mid eh, magac marka u ah laakiin asalku waa min rahbi waa boqoshada weeye rahbaaniyadaasoo ibtadacuuha ay bidcaysteenoo iyagoo bilowdeen maa katabnaaha calayhim kumaanu faral yeelin ama maa katabnaaha calayhim umaanu sharciyeyn oo rahbaaniyadaasi shay aanu u sharciyaynay sharcan ma aha ila ibtiqaa'a ridwaan illaah laakiin facaluuha ha yeeshee waa sameeyeen istisnaagu waa munqaic calaa qowl ha yeeshee waa sameeyeen ibtiqaa'a ridwaan illaah raallihaanshaha allaah doonisay doonayaan oo raadinayaan daraaddeed bay u sameeyeen famaa racawhaa may ilaalin xaqa ricaayatiha ilaalintii raabaanyadaasi xaqa u lahayd may ilaalin weji kaloo odhanaya istisnaa waa mutasilna waa jiraa aayaddan waxaa laynoogu tilmaamayaa in qoladii markaa waxa weeye ciisa bnu maryam yacni markaa rumeeye raacay in waxa weeye cibaado badnaayeen yacni cilmigoodu ma badnayn laakiin cibaadadooda ayaa badnayd cibaadadana waa u gooyeen rahbaaniyana waa samaysteen iyagoo ay markaa cindigooda kala yimaadeen oo ay khayr uga jeedaan ay khayr uga jeedaan marka laba shay baa marka waxa weyaan halkan lagu canaananayaa mid waxa weeye waa inay bidcaysteen inta waxa weeye dee loo sharciyey inay ku kaaftoomaan baana kifaayadu ahayd mar labaadkana shaygii oo iyagu sidaa ay markaa u bidcaysteen oo ay ula yimaadeen mar labaadkana ay u qabeen dee khayrkuba inuu sidaa ku sugan yahay iyagu cindigooda sidaa ay aaminsanaayeen bay haddana ilaalin waayeen taasina waxay noqonaysaa waxay u qabeen inay laazim ku tahay inay ka tageen famaracawha xaqa ricaayatiha xaqa ricaayatiha taasaa laga tilmaamaya bacdina waxay yidhahdeen istisnaagaa mutasiloo markii hore iyagaa bilowday laakiin markii dambe laazim baabaa lagaga dhiga maa katabnaha calayhim ugumaanu faral yeelin ila ibtiqaa'a ridwaaniillah yacni inay saas daraaddeed inay u yimaadeen wax kale umanu sharciyeyn waxa loogu sharciyeeyey waa saasu markii dambaa looga dhigay sharci laakiin markan kalena bimasaabati nadri inay u tahay oo kale ay isku laazimiyeen oo iyagu kaannahu isku waajibiyeen oo ay u qabaan inay waajib ku tahay dabeedna waxay u qabaan inay waajib ku tahay ay ka tageen taasaa lagu tilmaamayaa inayna ilaalin laakiin sheikhu wuxuu hadda u soo qaatay inagu bidca markaysaga ruux intuu la yimaado inuu bidcadii haddana dhowro ilaaliyaa mashruuc inooma aha bidcadii inay marduuda tahay baa sharcigeenna laynagu sheegay fa kula muxdaatin bidca wa bidcatin dalala wa kula dalalatin finaar waan laynooga digay bidca iyaakum wa muxdasaati waa arki doonnaa baab markaa u guntay oo baabka soo socda baynu arki doonaa sunnada in la ilaaliyo aynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala marka hadda wuxuu u keenay famaa racawha xaqa ricaayatiha halkaasuu milicsanaya shay u qabeen inay waajib ku tahay inay ilaalin waayaan oo ay dayacaan oo ka tagaan dee taasina ma fiicnee shaygii ruuxu markaysa markaa uu og yahay in markaa shaygaasi uu yahay shay mashruuca waa inuu markaa ku dadaalaa shay u qabo inuu markaa waajib yahay sharcan waa inaanu ka tegin shay markaa mashruucoo sunno ah oo ka caado yeeshay sida fiicani waa inaanu ka teginee ilaaliyo wahaakada marka muxaafada cala alacmaal baa ku sugan ma laga qaadanaya walow nooca iyagu ilaalinteeda ka tageen iyo nooca laynaga rabo inaanu ilaalinna haba kala duwanaatabe oo iyagu dee bidco laakiin ay u qabaan inay waajib ku tahay bay ka tageen ilaalinteedii kaannahu inay u bareereen siday markaa iyaga cindigooda ay aaminsan yihiin yacni shaygii mashruuca ahaa inay ilaaliyaan inay ka tageen iyagaasaa u qaba cindigooda marka innaga laakiin shaygii inoo mashruuca waynaan ka tegin wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaa takunuu kallatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankatha walaa takunuu ha noqonnina kallatii sidii tii naqadat furfurtay ghaslaha tidiceedii ama soohitaankeedii furfurtay min bacdi quwatin adkayn dabadeed ya yacni markaa furfurtay markuu adkaado xoog yeesho bimacnaa u noqday xadhig xooggan u noqday bay markaa dib u furfurtay ankaatha yacni markaa xaalu marka yahay mid marka furfuran uu yahay ama naqadat la yidhaahdo macnaa jacalat oo sayarat ah ayaa la tadmiiniyey marka ankaasan mafcuulkii labaad bay noqonaysa taa macnaheed waxay noqonaysaa sidaa marka loo fasiro walaa takuuna ha noqonina kallatii sidii tii naqadat tadmiin marka la yidhahdo labadii macno waa faa'idaynaysaa furfurtay oo ka yeeshay ghaslaha tidaceedii yacni soohitaankeedii min bacdi quwatin yacni xoog dabadeed iyo adkaan dabadeed ankaasan mid furfuran ka yeeshay mid furfuran oo aan soohnayn ka yeeshay saasoo kale ha noqoninoo wixii aa markaa samayseenee wanaagsanaa dib ha u burinina gabadh doqonaa jirtay oo maka joogtay gabadhaasi waxay caado u lahayd baa layihi raydatu bintu camrin baa la odhan jiro subaxii marka waagu beriyo waa soohitaan xadhig bay bilaabi jirtay waa soohdaa soohdaa soohdaa maanta gelinka hore yacni gelinka dambe wax ka mid a yaa ilaa casarkii markay gaadho maantoo dhan ay soo haysay bay waxay bilowdaa inay dib u furto firirig firirig firirig saasay u furfurtaa halkay ka soo bilowday ku celisaa ya halkay ka soo bilowday bay ku celisaa wax allo waxay ka faa'iiday xarigay soo haysayna ma jirto aan ahayn yacni hawsha ah, hawsha aan ahayn taasoo kale ha noqoninoo wixii wanaagsanaayee la timaadeen dib ha u burinina munaasabada uu baabka ugu soo qaatayna maxay tahay acmaasha saalixa markuu ruuxu la yimaado waa inuu acmaashii saalixa ahayd dhowrtaayoo ilaashadaa oo lexejeclo ugu yeeshaa soo lama ceebeeyo qofku hadduu marka waxa weeye maal dhaqdo oo uu shaqeeyo xoolo markaysaga uu kasbado xoolihii dabeedna marka waxaweyan haddana ku loo faro war ninka hebel la yidhaahdaa yacni waxa weeye nin lexejeclole maaha maal waa shaqaystaa laakiin maalkii waxa markiiba waa daadinaya wax allo wuxuu kaydsanaya ma jiro maal yaroo adduunyo oo markaysaa raa'ix jaa'i ah marna soo gelaya marna qofka ka baxaya yaa ayaa qofkii inaanu lexejeclo u lahayn oo dhowranayn oo ilaashanaynin oo kaydsanaynin oo tashiilanaynin ya yacni lagu ceebaynayaaye bal waxaad ka warantaa camalkii aakhiro qofka anfici lahaa ee uu janno ku geli lahaa naarna kaga badbaadi lahaa hadduu lexejeclo u yeelan waayo ka warran ou khayraadkii la yimaado wuxuu la imanayaa khayraad fara badanoo amhaal aljibaal buuraha la mid a ah. hadhowna waa dayacayaa oo siduu u dayacayaa wax camalkii buriyuu la imanayaa ama wuxuu la imanayaa yacni wax markaa camalkii isaga marka aanu u sugnaanayna cid kale ka qaadanayso wuxuu noqonayaa muflis ya yacni waxa weeye dadkiibuu ku tacadinayaa ku xadgudbayaa kanuu dhiiggiisa daadinaya kanuu maalkiisa boobaya kanuu khiyaamaynaya kanuu xamanaya kanuu caayaya kanuu nacdalaya kanuu dhaleecaynaya markaasaa aakhiro dadkii asxaabulmadaalimka ahaabaa u soo xaadiraya markaasaa loo gudayaa waxa maalintaa lagu gashi baxaya waa xasanaad iyo sayi'aad yacni mid walba waxaa la siinayaa xasanaadkiisii qayb ka mida oo loo siinaayo dulmigii uu ka galay ya kaas waxaa la siinaya wax xasanaadkiisii ka mida kan kale wax xasanaadkiisii ka mida kan kale wax xasanaadkiisii ka mid a hadday xasanaadkiisu dhammaadaan iyadoo madaalimtii iyo dulmigii cidi wax baaqi yihiinna wax dembiyada ruuxa ka mida la soo qaadaya dulmigii u dhigma markaasaa isaga dhalada laga saaraya ya yani waxa weeye camaladii marka inaan la burin camalkii la ilaashado oo la dhowrto oo waxa uu ku burayo layska ilaaliyo oo sayi'aadka iyo dembiyada lala imanayaa acmaasha qaarkood bay burinayaan saas aawadeed waa in aad iyo aad laysaga jiraa camalku burinaya markaynu leenahayna camalka waxna waxay buriyaan camalkoo dhan bay wada buriyaan xata aliimaan oo waa gaalnimada waa gaalnimada qura waxna waxay buriyaan camal markaa waxa mucayan ah macaasidiiyo dembiyada iyo kabaa'irta qaarkood camal mucayanay burin karaan haddama aragtaa laakiin acmaashoo dhan wax wada buriya waxaa jiraa gaalnimadaa jirta nacuudu billaahi min daalik wa qaala tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin allah wuxuu yidhi wacbud rabbaka caabud rabbiga xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa yaqiintu ku imanayso oo dhabti ku imanayso allah caabud oo cibaadada wad alyaqiinna waxaa looga jeedaa geerida looga jeedaa waayo geeridu waa hubaal qof walibana waa garanayaa inuu dhimanaayo xataa gaaladu dee waa garanayaan inay dhimanayaan marka waa shay la hubo yaqiina waana ugu timi nusuusta qur'aanka iyo xadiidkaba yaqiin iyadoo looga jeedo geerida xataa ataana alyaqiin ilaa yaqiintu noo timi waxaa looga jeeday geerida ayaa looga jeeday xadiiskiina waa tii ku timi nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbih marka yaqiinta loogama jeedo in markaa iimaan xoog badan inuu markaa uu ruuxu helo in laga tilmaamaayo yacnii firaqa marka waxaan yacni baadiyoobay qaarkood baa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen qofku wuxuu gaari karaa xagga iimaanka iyo yaqiinta darajo ay ka dhacayso takaaliiftuba oo bimacnaa waxba aynay ku waajib ahayn waxna aynay ka xaaraan ahayn waajibaadkao dhamme ay ka wada dhacayaan markuu yaqiin xoog badan helo darajo caynkaasuu gaadhayaa inay sidaa yidhaahdeen ugamana jeedaan qofkaa waalanaya waxay leeyihin isagoo caqligiisii joogo oo miyirkiisi iyo maankiisi joogo ayaa iimaanka xoogga badan ee uu helay ayuu wuxuu ku gaadhayaa inaan waxba ku waajib ahayn waxna ka xaaraan ahayn wax waliba ka dhaceen waayo derajadii yaqiintuu gaadhay cibaadadana waxaa loo maray ilaa yaqiinta inta la gaadhayo in la wado laakiin taasi waxa weeye marka saa lagu xambaaraya horta waa kufriyo waa gaalnimo waayo dee shareecadii markaa in la beeninayaa ka imanaysa qofku caqligiisu baaqi yahay oo joogana oo marka waxa weeye qaangaadh ah oo miyirkiisi iyo maankiisii joogo in la yidhaahdo waxba kuma waajib aha waxna kama xaaraan ahaa shareecadii soo gaadhay ma saarna inuu ku camal falaa dee waa arrin baatila weeye waana takdiib markaysa waxaan yacni lilnusuus waay nusuustii la beeninaayo marka muslimiintu waxay ku ijmaacsan yihiin qofka takaaliiftu inaynay ka dhacayn intaa waxa weeye caqligiisa iyo garashadiisu ay joogto in takaaliiftii saaran tahay baa muslimiintu ku ijmaacsan yihiin waa midda kale waa taxriif la beddelaayo aayadda qur-aanka macnaheedii la qalluucinayo oo la beddelayo weeye marka macnaha looga jeeday saa ma ahayna yaqiintu waxay ahayd geeridaa looga jeeday meelaha kalena saasay ugu soo aroortay ee iyadoo markaa yaqiin geerida looga jeedo sidaas ayay u soo aroortay waa midda kale dee nebiga calayhi salaatu wasalaam ruux odhan karaa ma jiro yaqiin ma gaadhin iyagoo u jeeda iimaankii kaamilkaha ma gaadhin yacni marka waxa weeye haddii takaaliiftu cid ka dhacayso dee isagay ka dhici lahayd kamana dhicin baanu waday markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cibaadadii salaaddii soonkii yacni sidii baa markaa uu waday markaa amarkan allah uu amray nebigu waa fuliyey calayhi salaatu wasalaam laakiin iyaga ayaa markaa macno qalada yacni doonay inay u beddelaan oo u taxriifiyaan sidaas yadaa doonay sidaas yadaa iyaga ayaa doonay marka ruux markaa takaaliiftii iyo waajibaadka ay ka dhacayaan oo miyirkiisi iyo maankiisii joogaa ma jiro hadduu waashay waa shay kale qofku hadduu waasho dee takaaliiftu waa ka dhacayaan rufica alqalamu can alaasa waxaana ka mid ahaa wa cani ilmajnuuni xataa yacqil kii waallaa ilaa uu markaa miirsanayo oo caqligii u soo noqonayo yacnii qalinkii takliifka waa laga kor qaado waxba marka waxa weeye kuma waajib aha waxba kama xaaraan aha takaaliiftii way ka dhacaysaa isaga qofka waalan laakiin yacni kaa ay sheegeen yacni isagoo in fadli daraaddii ay uga dhacayso wax jira ma aha wax jira ma aha marka waxaa laga qaadanaya cibaadada in la joogteeyo acmaasha la ilaaliyo ayaa laga qaadanayaa wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin wa ama alaxaadiisu axaadiista nabiga miya calayhi asalaatu wasalaam fa minha waxaa ka mid ah xadiiska boqol iyo sagaaliyo konton xadiisu caaishata xadiiska caaishaa ka mid a ah, wa kaana axabu ddiini ilayhi maa daawama calayhi saaxibuh wa kaana wuxuu ahaa axabu diini diinka loogu jecel yahay bimacnaa cibaado ka loogu jecel yahay ilayhi ay ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga intii ka ahaatay maa daawama calayhi saaxibuh waa kuu saaxiibkiisi daa'imay weeye ilayhi culamada qaar waxay u celiyeen allah bay u celiyeen yacni markaa oo allah wuxuu ugu jecel yahay yacni cibaadada uu ruuxu daa'imo ama nebiga loo celiyo calayhi salaatu wasalaam wa kaana axabu ddiini diinka waxaa loo jeedaa cibaadada ay axabu lcibaada cibaado nooca loogu jeclaa ilayhi ay ilanabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga xaggiisa loogu jeclaa maa daawama calayhi saaxibuhu waa kuu daa'imo ka u saaxiibka ahi uu daa'imo oo ruuxa la imanaya u joogteeyo ayuu nebigu ugu jeclaa calayhi salaatu wasalaam kaasaana ilahayna ugu jecel yahay waqad sabaqa fi lbaabi qabla wuxuu ku soo hormaray baabka kan ka horreeyey ayuu ku soo hormaray xadiiska boqoliyo lixdan wacan cumara بن alkhaaabi radia الله canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nebigu waxau ihi calayhi asalaatu wasalaam man naama can xisbihi min alleyli aw can shayin minhu faqara'ahu maa bayna salaati alfajri wa salaati alduhri kutiba lahu kaannama qara'ahu min alleyl rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man naama ku kastoo ka seexda can xisbihi yacnii xisbigiisii ama wardigiisii ka seexda yacnii qur'aanka intuu ka akhrin jiray ayuu ka seexday min alleyli habeenkii ayuu ka seexday yacni qadarkii wardiga u ahaa ee uu akhrin jiray ee aanka ahaa aw can shayin minhu amay shay xisbigiisii wardigiisii ka midu ka seexday kama wada seexane qayb buu ka seexday oo bimacnaa qur'aankuu akhrin jiray ee caadada u ahayd ee uu daa'imay inuu joogteeyo akhriyo habeenkii ayuu ka wada seexday ama qayb ka miduu ka seexday qaybna waa la yimi fa qara'ahu wuxuu akhriyey maa bayna salaati alfajri wa salaati aduhri salaaddii subax iyo salaaddii duhur intii u dhaxaysu dabeedna akhriyey markii waagii beriyey gerinkii hore ayuu akhriyey intii salaadii subax iyo salaaddii duhur u dhaxaysay ayuu akhriyey kutiba lahu waxaa loo qoraa kaannamaa qara'ahu min alleyl sidii wuxuu akhriyey oo kale habeenkii wax ka mida uu akhriyey oo habeenka gudihiisii uu akhriyey oo kalea loo qoraa yacnii iyo sawaabka waxaa u sugnaanaya kaannahu markaa inuu joogteeyo wakhtigii markaa waxaweye habeenkii inuu akhriyey ayaa loogu qoraa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa fudaydin sharciga laynoogu fudaydiyey ayuu tilmaamayaa yacni qofki isagoo doonaya camal inuu daa'imo oo habeen kastaba inuu la yimaado rabo inuu camalkaa sameeyo ama markaa waxa weeye qayb qur'aanka ka mida ah inuu akhriya ayaa habeen kasta caado u ahayd ayaa habeen kasta joogto u ahayd yacni cibaado uu joogteeyey u ahayd caadada watii mubaaxaadkayd ugama jeedo wuxuu samayn jiray habeen kasta qayb qur'aana ayuu akhrin jiray qaybtaasi joogtay u ahayd habeennada qaarkood baa dee lula ama cudurdaar ayaa ku yimi oo dabeedna markaasaa ama isagaan kuba talagelin inuu markaas seexdo oo isla wada akhrin doontaa ayaanbuu iska gamayba wuxuu markaa ay noqotay wakhtigii inuu ka dhacay ama cudri baa ka manciyey wuxuu samaynayaa wuxuu la imanayaa inuu markaa gelinka hore akhriyo ayuu la imanaya hadduu gelinka hore akhriyo waxaa loo qorayaa siduu habeenkii akhriyoo kalea loo qorayaa taasina waxa weeye waa fudaydin sharcan laynoogu fudaydiyey weeye oo laynoogu sahlay can xusbihi waxaa laga tilmaamayaa qaybta uu qur'aanka akhriyo ayaa laga tilmaamaya taas ayaa laga tilmaamaya culammadu waxay yidhahen adkaare uu joogteeyey hadday jiraanna waa saasoo kale hadduu markaa dikri mucayana lahaa inuu habeenkii la yimaado habeennada qaarkood uu ilaawo gelinka hore ayuu markaa qallaynayaa la imanayaa dabeedna si uu wakhtigii la yimi baa loogu qorayaa sawaabka markaa waxa weeye waxaa lagu sawaabinayaa dawaamkii uu daa'imi jiray ajarku ka heli lahaay oo kalaa lagu siinaya salaadana waa arki doonnaa salaadduu habeenkii tukan jiray haddii markaa ay ka baaqato xadiiska mid inoo dhexeeyo ayaa sheegaya xadiiska boqoliyo koob iyo lixdan can cabdilaahi bn camr bn alcaasi radia allaahu canhuma qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cabdulaahi bni camrin waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi yaa cabdallaahi cabdallaahiyow laa takun mila fulaan ha noqonin hebeloo kale ha noqon hebeloo kale ha noqonin hebelku muxuu ahaa muxuu samayn jiray kaana yaquumu alleyla fataraka qiyaama alleyl wuxuu ahaan jiray mid habeenkii kaca oo salaatuleyl tukada ayuu ahaan jiray oo fa taraka wuxuu ka tegay tegey qiyaamalleyli salaaddii habeenkii buu ka tegey muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna waxa uu sheegayaa camalka khayrka ee qofku la iman jiray inaanu ka tegin oo laga fiican yahay inuu ka tago ayaa xadiiskanna tilmaamaya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bnu camrin wuxuu ku yidhi hebel oo kale ha noqon hebelkii lama magacaabin culammada shuraaxduna waxay yidhaahdeen magiciisa ma hayno wax riwaayo ah xaafid ibnu xajar iyo siday odhanayaan wax riwaaya uma hayno oo caddaynaysaa magiciisa sababtuna waxay tahay saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam haddii shakhsi laga sheego shay manqaba ama fadiilo ah way magacaabi jireen oo way sheegi jireen magiciis ya shaygaasi hadduu manqabo ama fadiilo yahay magiciisa waa magacaabi jireen si waxa weeye fadiiladiisa ay u faafiyaan ayay u magacaabi jireen laakiin haddii shay markaa laga fiican yahay saxaabi lagu sheego may magacaabi jirin sida badan satran calayhi asturaaday asturayaan daraaddeed baynay u magacaabi jirin marka culammadu waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa aanu magacaabinba waxaa kaloo dhici karta in nebigu magacaabay ee saxaabadu satran calayhi yaa asturaday asturayaan daraaddeed ay u magacaabi waayeen oo iyagu fulaan ku beddeleen labada mid walba waa aqbali karta magacan oo keliyana maahae meelo badan bay soo aroortay oo ashyaada marka waxa weye wixii aan fadiilo ahayn ee shay laga fiican yahay in saxaabi lagu sheego ay tahay eh, inaan markaa la magacaabin oo magaciisa la qariyo ayaa markaa badnayd taasina waxay ku tusinaysaa man satara musliman satarahu allah yacni noocaas inay markaa ay doonayeen inay helaan fadiilada inay helaan inay rabeen waxaa laga qaadanayaa qiyaamu leylka hadduu qofku la iman jiray tegista uu ka tago inay tahay shay laga fiican yahay waa inuu markaa la yimaadaa joogteeya qiyaamuleylkiina qadarka ugu yar buu ruuxu la iman karaa waana ka badin karaa waana ka badin karaa ya haddii waxa weeye laba ragcadood iyo witriga dee aad tukato qiyaamuleylkii waad la timi qiyaamuleylkii waad la timi witrigaana dee ugu sii adag oo sunnayaasha laba sunna ugu adagoo waa sunnaha subxi ka horreeya iyo sunnaha witriga saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa sunno kama tegi jirin ya wakhti uu safar yahay oo socdaal yahay iyo wakhti uu neg yahay marnaba kama tegi jirin inuu habeenkii witriga tukado inuu labadii ragcadood ee salaadda subax ka horreeyey inuu tukadana kama tegi jirin marka labadaasi waa sunnayaasha ugu fadliga badan weeye waa sunnayaasha ugu fadliga badan weeyaan markaa si gaara in loogu dadaalo weeye sunnayaashuna sideedaba waxay u yihiin kabis waxay u yihiin faralka ya hadduu qofku faral keliya ku gaabsado haddii faralkii hadhow wax ka dhinmaan marka miisaanka maxaa u kabaya marka sunnayaashii waa inaanu ka tegina sunnayaashu waa inuu ku dadaalaa sunnayaashu waa inuu ku dadaalaa yacni faralku waxay ka dhigan yihiin raasamaal oo kaley ka dhigan yihiin sunnayaashuna macaash oo kaley ka dhigan yihiin waa ribix ya haddaba raasamaalka marka wax u dhinmaan oo khasaara yimaado dee waxaweye waxaa laga kabaa macaashka ribixaa laga kabaa ribixa ayaa laga kabaa saasaa sunnayaashana uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam faralka inay kabayaan saas aawadeed waa inaan laga tegin sunnayaasha ya yani waxa weeye khatar buu qof ku sugan yahay hadduu markaa waxa weeye faral keliya ku gaabsado khatar buu ku sugan yahay khatar ayuu ku sugan yahay imaam axmed baa la weydiiyo o layidhi nimaan sunnaba tukan ka warran witri iyo wax kale toonna faralkaa bes buu la yimaadaa yaa hal ragcadoo sunna ama ah tukado wuxuu ku jawaabay imaam axmed haada rajulun suu kaasi waa nin xun kaasi imaam axmed baa odhanaya nin xun weeye wuxuu tilmaamayaa ide inay khatar tahay xataa culamada qaarkood shahaadadiisay ka hadlaan markhaatigalkiisa bay culamada qaarkood ka hadlaan markaa sunnayaasha qofku markaa waxaa weeye wakhtiga da u wahsado wakhtiyada qaarkood inuu ka tago waa shay laakiin inuu sunnaba yidhahdo anigu tukanba maayo cumrigayga wax sunna a la iman maayo faralkiisaas hadduu wax ka dhinmaan dee hadhow khatar buu ku sugan yahy khatar ayuu ku sugan yahy markaa saas aawadeed waa in sunnayaashii lagu dadaalaa oo lala yimaadaa sunnayaashii aad iyo aad loogu dadaalaa xadiiska can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ida faatathu asalaatu min alleyli min wajacin aw khayrih caaisha waxay tihi radi allaahu canha kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa faatathu asalaatu markay salaaddu ka tagto min alleyli wakhti habeenkii ka mida inuu tukadaa markay ka tagto qiyaamuleylkii aanu tukan min wajacin xanuun daraaddii ay uga tagto min wajacin xanuun daraaddii ay uga tagto aw hayrihi ama cudurdaar kaloo xanuun aan ahayn ay uga tagto sallaa min annahaari wuxuu tukan jiray wakhtiga maalintii wax ka mida sintay casharata rakca laba iyo toban ragcadood ayuu tukan jiray maalintii laba iyo toban ragcadood buu maalintii tukan jiray weliba wakhtigu tukan jiray waxay ahayd marka gelinka hore rawahu muslim xadiiska muslim ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa hadduu ruuxu salaadii uu habeenkii la iman jiray uu markaa waxaweeye ka tago oo xanuun iyo ama cudurdaar uga tago inuu gelinka hore markaa inuu tukado laba iyo toban ragcadood inay marka waxawen yani markaa fiican tahay marka laba iyo tobanka ragcadood inuu la imanayo waxay ka qaataan culammada jumhuurku witriga inaan witrinimo loo qallaynayn bay ka qaataan oo witriga marka la qallaynaayo tiradii oo buuxda markaa in lala imanayo masalan oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam dee koob iyo toban ragcadood ayuu markaa tukan jiray wakhtiyada qaarkoodna dee inuu tiro ka duwan waa jiri jirtay inuu tukado laakiin koob iyo tobanku waxay ahaayeen sida badan ayay ahaayeen inuu ka yareeyo waa dhici jirtay inuu ka badiyana oo saddex iyo tobanna waa soo aroortay marka laba iyo tobanka la tukanayo waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen in markaa tiradii la buuxinayo marka la qallaynaayo taasaa laga qaadanaya inkastoo daa'ifo culammada ka mida ah ay mareen wakhtiga ruuxu uu illowshiiyo ama hurdo ay kaga tagto witrigii witrinimuu ku qallaynayaa waa bacdu ahlilcilmi yacnii qaateen waxay markaa cuskadeen riwaayo sunanka qaarkood soo wariyeen oo tilmaamaysa ruuxii markaa waxa weeye ka seexday witrigiisii ama ilaawaa yacni markaa ha qalleeyo marka daahirka xadiiskaas waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa in markaa witrinimo lagu qallaynayo witrinimo in lagu qallaynayo laakiin jumhuurku xadiiskaana xoogaa sixadiisa kollay waxaa ku jira khilaaf oo culamada qaarkood ay markaa waxa weeye sixadiisa aynay u qabin inuu saxiix yahay marka saas aawadeed jumhuurku waxay qabaan in waxa weeye salaaddii iyadoo isku buuxda tiradu in la qallaynayay markaa qabaan marka laba iyo tobanka ragcadood hadduu la yimaado wuxuu helayaa fadliga si uu la yimi habeenkii uu la yimi oo kalea loo qorayo haddaba waxaa loogu qorayaa si loo labanlaabayo mise isagoo labanlaab ka madhan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahen iyadoo loo labanlaabaya la qoraya saasaa daahira yaa wejiga kalena culamada qaar baa sheegay laakiin sida qawiga ahi waa in iyadoo dhammaystiran oo laba laaban in loo qorayo weeye saas yada ah weeyaan in sha allah halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk